بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات الله بقول يصدح إلى آيات الله بقول طبعا يشان وسورة البقرة وحميشه الرئيسي تدكو إني لما قيبودهين كوا الدنيا كلية تعال ورديه ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نساء آخر السدكم له ذاتك مؤمنين تيقومون وحيديه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لبدا بدا إلهي بالي لبدا بدا الله كبري وقنا عذاب النار ماشا حجكي وحلا يرحيريره يتابنيسا الله وحلي واذكروا الله الله حسا في أيام مالمه معدودات أو ترسن faman tacajala qofkii ka degdega nafriga fii yowmayni bacda yowmayni laba maalmood kadib falaa yusmac aleyhi dembig dushiisa ma saara oo markuu jamaraadka labada maalmood ee hore galto ko iyo tobanka iyo labiiyo tobanka duta kale iskaga tago uman daahara qofkii dib dhaca oo maaliniintay ka tagto labada maalmood ee dambe gantana falaa yusmac aleyhi xukunkaasi wuxuu sugnaa liman itiqaa qofkii daacadoo all ay wataqu llaha siyihiina guudba alla ka baqa waclamuu ogaada anakum idinku ilayhi tuxsharuuna in xaggiisa laydin shirin doono maxkamadda laydin soo taagi doono magrid ayaamaha tirsan culimmadu waxay u badan yihiin yowmunaxriga iyo saddexda maalmood ee ka dambaysa ayaamu tashriiqa la yidhaah culimada qaar baa ku daray yowmu carafa yowmu carafay ku dareen marka dikriga la yska rabo waxaa kamid a takbiirta yowmu carafa markuu waagu baryo sagaalaadka yaa laga bilaabi takbiirta bacda salawaat marka meelaha la socdana waa la takbiiran iyo talbiyadii iyo wixii yaa la shubi agu dikrigaasi waa intaa ilaa ayaamu tashriiqa marka maalmaha tirsan waxay u badan tahay yowma naxriga maalinta tobnaad iyo saddexda ka dambaysa ayay u badan tahay marka waxa weeye nafriga maalinta nafriga la yidhaha jamratulcaqaba maalinta tobnaad baa la ganan saddexda maalmood ee dambe saddexda jamrat lcaqal jamrat lwusta iyo ta kale yaa la garanaya markaa ninkii laba maalmood markuu ganto iskaga taga waxba dhib ma leh maalinta hore ninkay ka baqato labada dambe gantana wax dhibaataa ah male wey allah subxaana watacaala uu inoo fududeeyey saddexda maalmood ninka marka beryihii hore dee qaladu yarayd minaad dadku wada beryi jireen hadda musdelifaba loo badan yahay gebi ahaan gaar ahaan dadka afrikaanka iyo dadka waxaa weeye musdelifo meel muna meel looga heli maayo musdelifay degayaan hal tog yaroo dhuuban baa u dhexeeya waadulmuxasar ninkii abraha meeshii maroodigu la fadhiistay halkaasaa u dhexaysa bas tabeeladii halkaasi ka soo jeedaa marka macnuhu waxaa weeye maalmaha digriga badiya digrigaa takbiir baa ka mida tahliil baa ka mida talbiyaa ka mida maalmaha tirsanna waxay u badan tahay nu ku daynayna yowmunaxr iyo saddexda maalmoode ka dambaysa masalada dambe waxaa weeye laba maalmood ninkii ka degdego intuu laba maalmood ganto iska taga wax dhiba male dembi dushiisa ma saara laba maalmood midkay maalinta hore intay ka tagto labada dambe gatana waa sidoo kale wey wadkurullaaha alle xusa fii ayaamin maalmo macduudaatin tirsan oo afar maalmooda faman tacajala qofkii degdega fii yowmayni bacda yowmayni laba maalmood kadib qofkii iska taga oo ganta falaa isma dembi caleyhi dushiisa ma aha waman ta'akhara qofkii dib dhaco intay maalini ka tagto labada maalmood ee dambe ganaya falaa isma caleyhi waxaa kaloo waman ta'akharada lagu fasiri karaa waman ta'akhara qofkii dib dhaco saddexda maalmood waa gantaa falaa isma caleyhi dembi dushiisa ma saara liman itaqaa qofkii alla ka baqibay saasay u sugnaatay waman taakharadaa dambe haddaad doonto waxaa tidhaa qofkii dib dhacoo saddexda maalmoodba dhammaysta liman itaqaa qofkii alla ka baqa wey siba laba siyad baa lagu fasiri karaa wattaqullaha alla ka baqa oo waclamuu ogaada anakum idinku waxaa wey bima ablayta cumrak maxaad cumrigaaga ku baabi'isay baa lagu dhihi maxaad qaban jirtay camalkaaga muxuu ahaa waa meel adag weye meeshaasi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man dad baa ka mid a ah, yucjibuka uu ku yaadgelin qowlu hadalkiisu filxayaati dunya noloshaan dhow nin aada u hadliyagoo afminshaara weeye wayushid ullaaha allana wuxuu u markhaati gelin calaa maa fii qalbihi qalbigiisa wax ku jira ilaahay baa og buu dhisaanahay wahuwa ninkaasina ala dulkhisaami doodiisu midkay adag tahay wey waxay aayaddu kusoo guud ahaan horta munaafiqiintao dhan bay tilmaami laakiin markii hore waxay kusoo akhnas binu shurayc oo reer bani haqiif ahaa qolada daa'if iyo degta oo nabiga reer abtiga u dhaarsanaa reer bani zuhra lamid ahayo dee ka tirsanaa baa u yimid nabiga oo waa nin aada u hadal badanoo hadalkiisu macaan yahay muuqaalkiisa guudna qurux badan yahay markaasuu wuxuu dhihi muslim baanahay buu nabiga ku dhihi ilaahay baana wax qalbigay ku jira yaa og buu dhihi wallahu yaclamu maa fii qalbii waa runtii qalbigiisa waxaa ku jira munaafiqnimo iyo gaalnimaa ku jirta wey aayaddu ninkaasay ku soo degtay laakiin ninka qof kasta oo sidaa u dhaqma waa munaafiq wey min annaasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid yucjibuka uu ku yaabgelin qawluhu hadalkiisu sheeke macaanka iyo siduu wax u kala dhigdhigi filxayaati dunya noloshaan la joogo yushidulaha allana wuxuu u markhaati gelin calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa ku jira ilahay baa deg wax qalbiga ku jiro dhin wahuwan aladu lkhisaami doodiisu adag tahay waidaa tawallaa markuu jeedsado oo ka dhaqaaqo meeshii sacaa wuxuu u socon fil ardi dhulka liyusida fiihaa inuu fasaadiyo ardada oo yuhlika alxarsa beerta uu baabi'iyo halaago wanasla dhasha xoolaha dhashooda wallahu alla laa yuxibu ma jecla alfasaada waxbiinta ma jecla ninkaasi markuu ka tegey nabiga akhanas binu shureer reer beni saqiif buu dhalasho ahaan ahaa laakiin reer beni zuhra nabiga reer abtigii buu ka tirsanaa qola reer beni saqiifkoodii xagga abtirka yay isdiideen markaasuu intuu tegey oo beerahoodii dhex tegey yuu beertii jaray gebi ahaanba beertii wuu jaray dameero fara badanna wuu gowrgowraco wuu laayey marka qisadaas saas ku dhacday marka qof kastoo ifsaadkaa sameeyana waa sidan sida keliya ku khaas maaha widaa tawallaa ninkaa jeet markuu jeedsado ninkaa qalbigiisa allah i og yidhi sacaa wuu socon fil ardi dhulka dhexdiisa liyusida inuu fasaadiyo fiihaa ardooda dhexdeeda ifsaadkii waa kan la fasiray wayuulikal xarka beertana wuu baabi'in beera wuu jari wanasla dhashana wuu baabi'in iyo xoolaha tarmay wallahu laa yuxib lfasaada sidiisaba alla fasaad ma jecla subxaana wa tacaala waidaa qiila markii lagu yidhaahdo lahu isaga ittaqi llah war alle ka baq akhadatu waxaa qaban alcizatu kibir iyo isla weynaan bilismi bisababi lismi dembiilanimada uu dembiga yahay uuna xaqa ogolayn buusan ka taagin maanaad ilahay ka baqi leedahay limili yaquulu haada ma anigaa sida anigaa kalaasaa la yidhaahdaa faxasbuhu ninkaa waxaa ku filan jahanamo bas waxa weeye looma baahna mar hadduu jahanamo gelayo dhib kale uma baahna raajbu jahanamu wala bisa waxaa xun almihaadu gogol baa xun meel la tago oo la dego meesha ugu xun wey markii ninkaa laydha war alla ka baq kibir buu basan ka taagi warbaano kalaad waxaa igu leedahay buu leey yaadi moodaysaa buu dhihi <laughs> allah subxaanahu wa tacaala waxaa weeye qofka soo sidaa yeelana waa sida waxaa la sheegay khaliifkii haarun urashiid oo cabaasiyiinta ka mid ahaa yaa nin yahuudihi u muraad yeesha in badan buu kusoo noqnoqonayay kusoo noqnoqonayay aduu muddo kadib buu helay markaasuu yidhi yaa amiir almuminiin itaqi illah intuu soo degay amiir muminiinkii oo dhulka sujuuday yuu yaabay ninkiibu xaajadiisii u gud maxaa taa u yeeli baa layidhi itaqi illah buu yidhi makibiraani baana itaqi illah baa layidhi cumar binu khadaabna sidaasoo kale cumar khadaab dhulku u fororsaday uu sujuuday labadaba waa la leeyahy marka qofkii la waaniyo oo la yidhaha war alla ka yaab hee waa inuu ku dirmo wey inaga dad waxaa jira haddaad xaqa u sheegto kudhihi war laga tag kudhihi oo kuba aan damba kaa gelayn oo wax kale kuu yaqaana idaa qiila markii lagu yidhaahda lahu ninka ah itaqi illaah war alle ka baq akhadat lcizatu kibir baa qabano sankuu taagi bilismi bisababilismi dembiilanimada dembiga dartii uu gurubsaday awal buu dembiile ahaa faxasbuhu ninkaa waxaa ku filan jahanamo baa ku filan yacni wax kale oo dhibaato oo loola cilqabaayey ma jirto walabislmihaadu meel la dego mihaad meel goglanoo la dego meesha ugu xun wey wamin annaasi dadka waxaa ka mid a ah. man dad baa ka mid a ah, yashrii iibsanaya nafsahu naftiisa ibtiqaaa mardaat illaah ilaahay ridihiisa dalabkii darteed wallaahu allana ra-uufun ka u naxariisa wey bilcibaadi addoommaha ayadana waxay tilmaamaysay suhayb binu sinaan binu maalik wuxuu ahaa isagu carab buu asal ahaan ahaa laakiin yahuud buu u gacan galay yahuuddii baa iibisay makuu sidaa ku yimid waa la xoreeyey markaa waana dadkii ugu horrumeeyey nabiga markii la hijroonayey ila nabiga markii hijrada loo ogolaaday dad aan badnaynoo laba boqol aan dhannayn baa la hijrooday marka way iska daba hijroonayeen markaa suhayb binu sinaan wuu hijrooday markuu baxay wuxuuna haystaa eh, kiish weyn oo leebab ku jiraan iyo bahashiisiibuu wataa qaansadiisii way ka daba tageen qoladii qraysh tahay walaynaadan tagayn adoo faqiiraad noo timid haddana qanibaad tahay ani baa tahay ilaaad xoolahaagiina jubto wuxuu waxaad ogtihiin inaan idinku toog badnahay wallaahi baan ku dhaartay ilaa leebka u dambeeya uu dhaco inaydaan waxyeelayn seeftaan haddana la soo baxo gamtaan idin joogsan buu markaasayna walle xoolihii inaad tuso haddaan idin tuso may sii daynaysaan haabay idhaahdeen xoolihii tusay sii daayeen isagoo weli madiine gaadhay yuu rabixal baycu nabigu sii yidhi oo sii sheegay iibkiisii kuu ribxay ninkaasi marka ninkaasa yaa la tilmaamayey laakiin qof kastoo alla darti nafsi hura u noqda waa sax wey sidoo kale waidaa wamin annaasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid ah yashrii gabay nafsahu naftiisa naftiisiibu xoolihiisii intuu siistay yuu sidaa yeelay oo u isdifaacay ibtiqaa'a mardaatillaah ilaahay ridihiisa dalabkii sida suhayb binu sinaan oo kale wallaahu allana ra-uufu ka u naxariista wey bilcibaadi addoommaha oo addoonkaasi ilaahay wuxuu ugu naxariistay markuu nafti hura noqday yuu muraadkiisii gaadhay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey udkhuluu gala fi silmi islaamnimada kaafatan dhammaanteed gala dhammaantiin ma aha dhammaanteed gala islaamnimada yani qaybna ha rumaynina qaybna ha beeninina walaa tattabicuuha raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka wadadiisa iyo qorshihiisa ha raacina inahu shaydaanku lakum idinka wuxuu u yahay caduwin cadow mubinoono cad oo alle hortiisu ka dhaartay inuu idin luminayo marka waxay aayaddu tilmaamaysay cabdullaahi binu salaam iyo qoladii nasaarada yahuudda dadkii muslimay yaa ha muslimeyn waxyaabo caadigood aho sabtida oo kale iyo iyo yar xurmaynayeenoo waxay iska xaaraamayen sabtida oo kale war islaamka soo wada gala la yidhi xabad xabad ha usoo gelina gebi ahaan islaamka wada qaata oo qayb ka mida ah dib ha u dhiganina khaafatantu waxaale waxaa kaloo la dhihi karaa saad u dhan tihiin islaamnimada soo gala marka takalaa kaga fiican islaamnimada gebi ahaanteed soo galo oo qaybna ha rumaynina caadooyinkiisii hore caadooyinkiinii hore ka taga baa la leeyahay cabdullaahi binu salaam iyo wixii ahlu kitaab ahaa oo soo muslimay baa la sheegaya zamankii nabigana yahuud badani ma soo muslimin waxaa marka islaamka waa in gebi ahaan la rumeeyo wy hal masalo islaamku yani caado waa inaadan ku dhex wadin waxyaabo caadi ah oo diin ka dhigayso sida kale de waad u shaqaysan kartaa maamulkaa waad wadan kartaa laakiin wax waa diin aada leedahay islaamka laguma soo dhex dari karo islaamku isagoo saafi a ah rume yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta udkhuluu gala fi silmi islaamnimada kaafatan dhammaan gala walaa tattabicuu khuduwaati shaydaan shaydaanka talaabooyinkiisa qorshihiisa ha raacina inahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow u yahay mubinuun oo cad alla hortiisu ka dhaartay inuu luminayo allana wuxuu ku dhaartay isagii ciddii raacda in naarta laga buuxin fain zalaltum haddaad simbirraxataan oo yar leexataan oo dee wax idinka dhacaan min bacdi maa jaa'atkum ilbayinaatu xujooyinka cadcad intay idin yimaadeen kadib faclamuu ogaada ana allaha alla casiiz inuu xakiimun uu falsan yahay marka macnaha waa haddii zalal idinka dh waa leexasho wax yaroo dee leexasho ahoo aan habboonayn hadduu idinka dhaco ilaahay waa casiiz oo kama adkaan kartaan waana xakiimoo wuu falsan yahayo haddaad tooba keentaan oo waxaad ka tooba keentaan allah waa idin xariisanaya way macnaha waxaa la leeyahay haddii aada leexasha idinku timaado alla isku halleeya oo ka soo noqle leexashadii ee haquusanina dembi baa kaa mid waxaa nala joogi jira hadda dhowr sano ka hor bay ahayd ma tukan jirin ninkaasi raakinyaati buu ahaa soomaalina u ahaa maa tukantid baan ku idhiyo dawaaba la qoray maxaan ka tukan buur naariyo cadaab midkaan geliyo wayba ii qoran tahay maxaa baan ka tukan buur marka nabiga taa waa la weydiiyey taa lafteeda nabiga la weydiiyey maxaa laga daacaysan baa la yidhi waa wax la qoray waxyiin wuxuu yidhi kullun muyasaru limaa khuliq buu yidhi qof walba wixii loo abuuray baa loo sahlay buu yidhi marka dee waxay calaamo u tahay daacadu inuu ruuxu eelu janno yahay ya calaamo u tahay waa calaamo wey allah wuxuu uhi fain zalaltum haddaad leexataan simbirraxataan simbirraxda waad garan meeshaadan lugta ku wadin bay kaaga dhacday min bacdi maa jaaadkum ilbayinaatu xujooyinku intay idin yimaadeen qur-aanku idin yimid inagaa layna sheegay garo qur-aankii baa noo yimide faclam ogaada ana allaha alla casiizun waa qaalib cidna ma ka daba shaqayn karto haddana xakiimu uu falsan yahayo haddaad u tooba keento ilaahi subxaana wa tacaala uu ku naxariisa hal yanduruuna dadku miyay sugayaan daacada iyo maxay la sugayaan toobakeenka ilaa an yaatiyahum llah in alla u yimaada mooyaane fii dulalin maca dulalin daruuro ma cod daruurihii malaa'igtaa wada socda alla daruurtu ku dhex jiraa ma aha malaa'igiyo daruuraa iman allana wuu iman min alqamaami daruura wlmalaaikatu malaaigtuna way iman waqudiha <laughs> waa la xukumay almru amarka wailalahi turjacuuna halkaa allah iman waxaa jira dad fara badan oo kasoo horjeeda oo fikradda muctasilada aaminsan hadda lama dhihi karo yatiyahum llahu soo aayaddu ma aha anugu waan af soomaaliyeeye mooye allah baa yimid ma dhihin anigu ma dhihin waan af soomaaliyeeyey laakin marka maxaa kugu kalifaya waxay leeyihiin imaatinku wuxuu ku tusin intiqaal iyo guurguurid waktigaaba ma gaadhi laysa ka milihi shay waxay ku leeyihiin ilaahay waxbuu shabahaya qalbigooda waxaa kusoo dhici tashbiihbaa kusoo innaga qalbigeena tashbiih kusoo dhici mayso ilaahay wuu yimid ma la yidhi kudaa wuu yimid daa kudaa sidanuu ahaa iyo meel buu ka yimid iyo uu soo socoteeyey waxaaba looma baahnaba waa istawaa cala alcarshi oo kale istawaa cala alcarshi waxay yidhaahdeen waxaa ka dhalan inuu carshiga leegyahay ama ka weyn yahay ama jiifo ama waxaaba lama rabo istawaa cala carshi bas intaa ku daa culamada islaam nabiyullaahi maxamed sidanuu loogu keenay alla ku yidhi sidan uu inagu soo gaadhsiiyey saxaabadu sidana inagu soo gaadhsiiyeen culimmada islaamku sidana inagu soo gaadhsiiyeen marka ma nin ka cilmi badan baa jira nabiyullaahi maxamed oo sidaas uu sheegay ma jirte eh, sidan anugu aan sheegayo amrullaahi baa yimid iyo wax noocaas oo kale maxaa kugu wataba waxaa jira mujasima iyo mucaila mujasima waxyaabahan oo kale markay fasirayaan ilaahay wuu kabkabalaynoo gacmo iyo lugu iyo meeluu isku taagtaaguu leeyahay wuu soo socon bay leeyihi waa mujasima nacuudu bilah mucaila wax alla wixii ilaahay sheegtay bay banaanka u dirayaan waxba kama jiraan bay leeyihin istawa cala arshi qalabahu qaharobayn ilaahay baa yimid amrulaahi baa yimid baydi gacmihiisa qudradiisii baydi maxaaba kuwa allah wuxuu leeyahay bal yadaahu mabsuudatan yunfiqu kayfa yashaa gacmihiisu way sigtan yihiin markaan gacmaha alla sheegayno gacanta ku tilmaami mayno saa waa mamnuuc saa dhihi mayno siday tahay baynu u rumaynayna maxaaba kugu wata khaladka iyo waxaa weye marka anigu ma dhihin hadda ilaahay baa yimid ogow dad baa laga yaaba ina yahay wadaadkii wuxuu lahaa ilaahay baa yimid waa soo rag ma dhihino ogaada anigu waan af soomaaliyeeyey laakiin ma dhihin aayadday ku taalla hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an yaatiyahum allah in alla u yimaada mooyee fii dulalin maca dulalin daruuro macoodo min alkhamaamiha daruuraha alla ku dhex jira ma aha daruurana way imanayaan oo malaa'igtii baa iman walmalaaikatu malaa'igtiina way iman waxa weeye waa meesha xaadiroo waa qiyaamihii baa la taagan yahay allah lifasli lqadaai buu u imanaya waqudiya alamru amarkiina waa la xukumi markaa markii allah subxaanahu wa tacaala sifadaa uu ku sifoobo oo malaa'igta timaado daruurihii meeshan wada yimaadaan qudiya alamru amarkii waa la xukumi wailallaahi alla xaggiisa turjacu lumuuru loo celino amar walba oo yimaada adduun iyo aakharo xagga allun baa loo celin allah maamulay ka dhiganta sal bani israa'iila salbal su-aal baa nabiga lagu yidhi bani israa'iil su-aal kam intii aataynaahum aanu u keennay ula nimid min aayatin mucjizad bayinatin oo cad waman yubadil qofkii bedela nicmat allaahi alla nicmadiisa min bacdi maa jaaadu intay u timid nicmada alle waa tawxiidka iyo diinta iyo waxaa weeye cibaadada fa in allaha la shadiid lciqaabi ciqaabtiisu way daran tahay aayaddu waxay tilmaamaysa qolo qolyihii nabiga la joogay dee diidanaa baa waxay dhhn warniyahu de ma mucjizad keentid oo waa ku sidayo dadka hore mucjizad bay keeni jireen markaa nabiguna dabcan dee naftiisu mucjizada inay timaado markay saa u xujeeyaan uu iska jeclaanaya markaasaa la yidhi kuwan mucjizada ku weydiinaya bal reer banu israiil intee mucjizaad u timid oo haddana yeelin wey kuwana waa sidii oo kale mucjizadu marka waxba ma haysa qofkii alla hanuuna iyo hanuunsan wey sal su-aal bani israaiil reer banu israaiil waxaanu shay la moog yahay ma aha nabigu wuu og yahay waxaan oo dhan kam intii aataynaahum aanu ula nimid min aayatin mucjizad bayinatan oo cad oo ayna yeelin kuwanuna waa sidoo kale hadday mucjizadi u timaado waman yubadil nicmat allah nicmadaasoo ah islaamnimadii iyo xaqii iyo muxuu ahaa hanuunkii min bacdi maa jaaathu intay u timid kadib nicmadaasi oo islaamnimadii ah fain allaha la shadiidu ciqaabi ciqaabtiisa way daran tahay allah baan la xisaabtamaya zuyina waxaa loo qorxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu dunyaa noloshaan gaaban wayaskharuuna way ku jeesjeesi min aladiina kuwii aamanuu muminoobay waaladiina kuwa itaqow rabbigood ka baqo muminiintihi fawqahum gaalada dushooda wey yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa wallaahu allana yarzuqu wuxuu ku arsaaqama yashaa doono biqayri xisaab ziina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu dunyaa noloshaan gaaban wayaskharuuna waxay ku jeesjeesi min aladiina kuwii aamanuu muminoobay waladiina kuwa aamanuu muminoobay waladiina kuwa itaqow rabbigood ka baqay fooqahum dusha yowma alqiyaama oo xagga sharafta way kaga sarreeyaan xagga nicmadana way kaga sarreeyaan xagga makaankana way kaga sarreeyaan iyagu asfal saafiliin bay ku jiraan kuwana aclaa ciliyiin bay joogaan kuwana ka sarreeya weligood ba hays waayn adduunkana qof walba risqigii loo qoray buu cuni qofna risqigiisa ma waayo qiyaamahaasa sidaasaa looga sarreeya waxay ahayd nimankii weliid binu mukiire iyo nimankii noocaas ahaa ee gaalada ahaa markii maka la joogay waxaa weeye camaar binu yaasir iyo bilaal binu rabaax iyo suhayb binu sinaan iyo abu cubayday raggii caydda ahaa bay dhihi jireen war waxaan fuqarada adhow ee dantoodii waay ninkaa raacay baldhowr bayna marka waxay yidhaahdeen fuqaradii bay yidhaahdeen war waxaan baldantooda waayey may iska shaqaystaan jeesjeeskaa ay ku jeesjeesayaan iyaga adduunyadaa la qurux badan laakiin qiyaamaha markii la tago bal meeshay muminiintu gaadhan iyagaaba arki doona wallahu allana yarzuqu wuu arsaaqaman yashaa qofku doon biqayri xisaabin buu ku arsaaqa oo adduunka haddii qolada risqigu ka yaraaday ilaahay baa u xukumay khayr buuna ilaahay la doonayaa subxaanahu wa tacaala kaana naasu dadku waxay ahaayeen ummadihii hore ummatan jamaaco waaxidatan oo keliya fabacaa allaahu allah u diray annabiyiina annabiyadiibuu u diray mubashiriina iyagoo u bishaaraynaya ciddii raacda wamundiriina u digi waanzala alla wuu dejiyey macahum ambiyada macooda alkitaaba kutubtiibuu dejiyey ashaasi waa jinsiya bilxaqi run buu ku dejiyey maxaana loo dejiyey liyaxkuma kitaabku inuu kala xukumo rasuulkan waa la dhihi kara lakin kitaab ka dhig yaxkuma inuu kala kitaabku baynanaasi dadka dhexdiisa fii ma khtalafuu fiihi wax isku khilaafeen macnaha ummadihii hore bilmatel nabiyullaahi nuux iyo aadam toban qarni baa udhexaysaa la yidhi yani toban qarni qarniga boqolkaa ma aha uu ka badan yahay yaa udhexaysay kulligood ummad keliya ahaayen markaasaa ilaahay muminiin markii rususha loo diray yay iskhilaafeen oo qoloba wax dooratay oo khilaafkaba rusushaba waxaa loogu diray khilaaf bay isku khilaafeen markaa waxaa weeye khilaafkaa iskhilaafeen markuu cilmigu yimid bayna iskhilaafeen siday isku mid u ahaayeen yaa markii kutubtii u timid iyo qoloba doorta anagu raaciba mayna kaasoo maba rabnayna kana naasu dadku waa ummatan waaxidatan jamaaco keliya oo ehlu xaqa fa bacatallaahu alla wuu diray annabiyiina ambiyadu diray mubashiriin iyagoo u bishaaray wamundiriina u digi waanzala wuu la dejiyey macahum ambiyada macooda alkitaaba kutubbuu la bilxaqi run ku dhehan yaxkuma inuu kala xukumo kitaabku bayna annaasi dadka dhexdiisa fiimaa shay dhexdii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen wama ikhtalafa isma khilaafin fiihi shaygaa dhexdiisa ila aladiina kuwii mooye uutuuhu la siiyey kitaabka min bacdi maa jaathum albayinaatu xujooyinka cadcadaynta u yimaadeen mooye baqigan xasadnimo darteed bay isu khilaafeen baynahum dhexdooda isma khilaafi kuwii iskhilaafay baa la kala xukumaya iskhilaafkuna markay kutubtu u timid iyaba iskhilaafka bilaabeenba iyo way isxastaya yahuudi qibladii yahuudi waxay yidhaahdeen anagu baytulmaqdes baa noo tukan nasaara waxay yidhahdeen anagu mashriq baa noo tukan qoladii kale waxay yidhaahdeen ummadii maxaa anagu kacbadaanu u tukan waa la kala xukumay markao qoladii ehlu xaqa ahayd waa la sheegay wey waana xaasidnimada sidaa ugu cano qoloba qolada kale ma kuwaasaanu raacayna ma ree hebel baanu ka dabagelaynaa fahada allaahu alla wuu ku hanuuniyey aladiina fahad allahu alla wuu hanuuniyey aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fii waxay isku khilaafeen min alxaqi xaqa biidni buu ku hanuuniyey nabigaa yidhi oo waxaa la isku khilaafay maalmihii maalinteen ciid asbuuca ka dhigana jumcadaana alla u calaameeyey yahuudi waxay tihi annagu sabti marka nabigu waa kii lahaa dadkii ugu dambeeyey baanu nahay umadnimo qiyaamahana ugu horeeyaanu nahay aljumcatu lana wasabtu lilyahuud adan haddana waa nasaara wey waxyaabaa laisku khilaafay maalmahaasaa ka mid a ah. xaqii baa qoladan dhan la waafajiyey qibladaa laisku khilaafay xaqii qoladan wax kasta oo la isku khilaafay ummaddan maxamediyada alla waafajiye wey wallaahu alla yahdi wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono ilaa siraatin jid mustaqiimin oo toosan qofku hanuuniy dadku hanuuniye waxaa ka mid ah nabiyullaahi maxamed iyo intii raacday am xasibtum ma waxaad u malaynaysaan an tadkhulu ljannata jannada inaad gelaysaan walamaa yaatikum uuna idiin imanin mathalu ladiina kuwii sifadoodii khalow tegey oo min qablikum idinka horeeyey kuwa sifadoodu maxay ahayd dhibaatada martay masadumulba'saau dhib baa taabtay faqri iyo wadaraau dhibiyo jiro wazilzilu waa la lululay waxaa weeye balaayadii baa luso qalbigoodaa lulay way walbahaadeen xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulku yidhi iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyo macahu maciisaha mataa nasrullah goormuu gargaarka alla waa goorma alaa ina nasrallahi qariib baa lagu jawaabay ayada waxaa lina leeyahay ummaddii maxamadiyada dadkii nabiga la joogay baa lala hadlaya dhibaatooyin fara badan yaa ku dhacay waxay yidhaaheen yaa maad alla noo beridi waa kanoo dhibbaa ina hayse wuxuu yidhi nabilah maxamed umuurtan waa dadejisanaysaan way taab noqon doontaa ilaa sanca ninka ka tagaay xadramowd uuna wax ka cabsani jirin baalu adhigiisa uga baqa mooye marka waa meeshaana waxaa laleeyahay ma inaan idinkoon dhib idin gaadhin sidii dadkii hore ilaa jannada gelaysaan ba idin dadkii hore dad waxaa jira ambiyadoodii minshaar inta madaxa laga iyo ah lagu geeyo dad waxaa jira sida saqaftoo kale hilibkooda sidaa loogu fidhayo dad waxaa jira la dilay dab lagu tuuray dhibaatadaasoon idin marin miyaad janno gelaysaa waa inaad dhibaatada u dulqaadataan wey an yutrakuu aamanaa wahum laa yuftanuun mayna iyagoon la imtixaaninuun waanu rumayna keliya lagu dembey la tahay iimaanku waxaa weeye nabigu siduu sheegay markuu qofku mumin noqdo dhib u diyaargarow mumin markaad noqoto xil oo dhan baa ku fuulay qof xilkasaunbaa dee dhib qabanaya wey qofkaan xilkaas si farxaddu isaga nool yahay waxbaba xilma saarna way am xasibtuma waxaad u malaynaysaan an tadkhulu ljannata jannada inaad gelaysaan walxaa walamaa yaatikum uuna idiin imanin maalu ladiina kuwii sifadooda oo kale khalow tegey min qablikum hortiin tegey sifada u timid maxay masadahu lba'saau faqri iyo abaar baa taabatay iyo wadaraau jire iyo cudur iyo daacun baa taabtay wazuljuluu waa la lululay fikrad ahaan iyo caqli ahaan iyo niyad ahaan baa la lululay oo way walbahaaneen xataa yaquula rasuul ilaa rasuulku yidhi iyo waladiina kuwii macahu maciisaha waladii kuwii aamanuu rumay macahu mataa nasrullah marka shaki ma aha rasuulku markuu leeyahay mataa nasrullah shaki ma aha ee yacni dhibaatadiibaa intay ka badatay yuu ilaahay buu baryayaa subxaanahu wa tacaala markaasuu alla yidhi alaa ina nasra allahi qariib nasrigaa lagu dhow yahay marka waxaa la yidhi wuxuu nasrigu u dhow yahay ina macal cusri yusr markay dhibaatadu timaado umuu nasrigu ugu dhow yahaal dhibku markuu yimaado laakiin inta xaaladdu sahlan tahay waxoogay yar dib dhici inta dhibku markuu xoogayso meesha u dambaysa yidhaah alaa ina nasr allahi qariib waxay ku su-aalayaan nabiyullaahi maxamedow maadaa shayga yunfiquuna ay sadaqaysanayaano bixinayaan su laba meelood bay saagi wax aanu hayno inteen bixinaa taas way dambaysa qulilcafo maxaan bixinaa wixii dheeri hood ka maarmi kartaan wey taas meeshan ciddaanu siino ee ku xaqlihi waa ciddee baa layidhi nin la yidhaahdo camar binuljamuux yuu ahaa su-aasha ninka keenay nin odayubaha xoolo badan markaas rasuulku ku yihi yaa rasuul allah yaa siiyaa sadaqadayda yaa u mudan nabiguuu sheegay cidda u mudan waxaa weeye adiga iyo xaaskaaga iyo qaraabadaada iyo waalidka kuwaasa umudan bui nabigu aayaduna saasay inoo sheegeysa yasaluunaka waxay ku yidiin maadaa shaygii yunfiquuna ay bixinayaan xaggey geeyaan qul waxaad tidha maa anfaqtum waxaad bixisaan oo min khayrin maala falilwaalidayni wuu usugnaaday aabbiyo hooyo iyo walaqrabiina qaraabada aada abtirka wadaagtaan ama xidhiirtinimada wadaagtaan iyo walyataama agoonta wax u shaqeeya aan lahayn walmasaakiini masaakiinta waxmahaysayaasha iyo wabni sabiili kuwa socotada ah ee sahaydu ka dhammaatay marka agoontu hadduu taajir yahay xoolo leeyihiin ninka xoolihiisa gacanta ku hayo unbaa ka qoodine waxba isaga sadaqa la siin maayo miskiinna waxaa miskiin iyo faqiir haddii la isla sheego faqiirku waa kaan in yarna haysanin miskiinkuna waa kii wax haysta laakiin ayna ku filayn marka haddii midkood la sheego labadii way soo ninka socotada ah oo safarka ah oo socotada ah haddayna sahaydu ka go-in waxawey dee waxba uma baahna in la siiyo hoteelkiisu iska tego wuxuu doono iska cunaya waa qofka saahidu ka goday waay yasaluunaka waxay ku weydiin maadaa yunfiquuna waxay bixinayaan xaggeen geynaa qul waxaad ku tidhaa ma anfaqtum waxaad bixisaano min khayrin maal ah falilwaalideyni waalideynta u sugnaada aabbiyi hooyo iyo awow iyo ayeeyo iyo walaqrabiina kuwa qaraabada ah oo abtirka iyo xilitinimada aada wadaagtaan walyataamaa agoonta wuxu shaqeeya aan lahayn walmasaakiini wax mahaystayaasha wabni sabiil socotada saahidu ka go'day allah wuxuu leeyahay wamaa tafcalu waxaad fashaan oo min khayrin khayra sadaqo iyo daaco iyo wax alla wixii khayrood fashaan sadaqada keliya meehe fa in allaha alla bihi caliim wuu og yahay alla wuu og yahay waxay ka dhigan tahay wuu idinka aqbali oo wuu idinka ajrisiin oo ilahay raallibu idinka yahay ka dhigan tahay wamaa tafcalu waxaad fashaan oo min khayrin khayra fa in allaha alla oo hata khayr oo dhana ah, sadaqada keliya maaha fa in allaha alla bihi shayga caliim wuu og yahay الله سبحانه وتعالى